الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفيما نقل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض wayazcumuuna ana ilaahahum fi اsamaa wuxuu ku dhex jiray sheekuu ka hadlayay lama maqlay miya mikrofon kale raj wuxuu yidhi wa fii nuqila wuxuu ka hadlayay sheekhuus muxuu ahaayey uu ku dhex jiray sifadii tilmaamaysay allah tabaaraka watacaala inuu kor jiro inuu carshigiisa ka sarreeyo taasuu ku dhex jiray oo ka hadlaya wuxuu yidhi wafima nuqila waxyaabaha la soo guuriyey waxaa dhexdooda ah oo min calaamaati الnubuwa min calaamaati الnabiy sal lla alay slam nebiga calaamooyinkiisa ka mid a wa asxaabihi iyo asxaabtiisa calaamooyinkooda ka mid a ah. fi lkutubi kutubtii dhexdeedana ku timid almutaqadimati ee horreysay annahum iyagu ah, waa ka wax lasoo guuriyey annahum iyagu yasjuduuna way sujuudayaan bilardi dhulkay ku sujuudaan wayadcumuuna waxayna sheegaan anna ilaahahum ilaaha ay caabudaani fi samaa'i inuu xagga sare jiro wuxuu leeyahay waxyaabaha la soo guuriyey ayay ka mid tahay oo qeyb ka mida ah ay tahay oo nebiga calaamaadka nebinimadiisa kutusaya ka mid ah saxaabadiisana calaamad waa ah iyagana kutubtii horena lagu soo guuriyey kutubtii hore towreed iyo injiil iyo kutubtii hore ku timi muxuu yahay waa odhaahda ah anahum yasjuduuna biاlardi wayazcumuuna ana ilaahahum fi اsamaa hadalkaasi kutubtii horuu ku yimid Eh, wuxuuna tilmaamayaa nabiga sal alay slam iyo saxaabadiisa tilmaan ay leeyihiin saasuu leeyay ayib afarkan tilmaamaya in nebigiiyo saxaabadiisu dhulkana ku sujuudaan allah ay caabudaanna inuu kor jiro ay ku sheegaan afarkaasi ibnu qudaama wuxuu ku keenay fi lculuw cadiy ibnu cumayra ibnu farwat alcabdi baa laga wariyaa qisada ibnu xajarna wuxuu ku keenay kitaabkiisa alisaaba fi tamyiizi saxaaba cadiy ibnu cumayra markuu u turjumayey alimaamu dahabina caleyh raxmat ullahi fi lculuwi buu ku keenay wuxuuna yidhi waa xadiis hariib ah waa xadiis hariib ah buuri bimacnaa waa xadiis aan sugnayn waayo afar weeye oo xadiis nebiga u kor loo ma aha ka asar ahaanna uma sugno waa daciif saas wi macana marka loomaba baahnaba axaadiis badan iyo aasaar badan oo daciifa ku maraynaa kitaabka sidaas daraaddeed marna axaadiista saxiixa markuu keeno buu qaab uun yani iska weheshii u keenaya marmarka qaarkood waa iska qisas israa'iiliya oo aan sheekooyinkii reer bani israa'iil laga soo guuriyey waayo marka waxba loogama baahna qur-aanka iyo axaadiista kale sugan ayaa tilmaamaysa ilahay inuu kor jiro tabaaraka wa marka hadduu daciif noqday iyo haddii kaleeto toona wasan weyn ama wax weyn kama bedelaya masalada saas maana wa fii ma nuqila waxaa la soo guriyey waxaa ka mid a ah min calaamaati nubuwa min calaamaati nabiyi sal alay waslam nebiga calaamaadkiisana ka mid a ah. waasxaabi iyo saxaabadiisa calaamaadkooda ka mid a ah fi lkutubina lagu soo guuriyey almutaqadimati ee horeysay waxaa ka mid a ama yani ku dhex jira annahum iyagu yasjuduuna inay sujuudaan bilardi dhulka inay ku sujuudaan oo wayazcumuuna ay sheegaan ana ilaahahum allaha ay caabudaani fi samaai xagga sare inuu yahay kelimada zacmiga zacma yani marka inta maxaa la isticmaalaa marka hadalka aada dursan tahay hadalka markaad dursan tahay waxaa la sheegtay waayo baa inta badan la isticmaala laakiin zacama oo bimacnaa qaalo ah oon hadalka markaa aadan dursanayna luqada carabiga way ka jirtaa saana waa loo isticmaalaa oona sida hadda ujeedadu ay tah ayb warawaa wuxuu wariyey buu hi abu daawuuda abu daawuud fii sunanihi wuxuu ku wariyey ana nabiya nebigu sal alay slam qaala inuu yidhi inamaa bayna asamaa inta u dhaxaysa samada inamaa bayna samaa'in ilaa samaa'in inta samo iyo samada kale ku xigta u dhaxaysaay masiiratu kada wa kada intaa iyo intaa socodkeeda waay intaa iyo intaa meel loo socon kara bay isu jiraan wadakara wuxuuna sheegay alkhabara xadiidkuu sheegay ilaa qowlihi laga gaadho wa fawqa daalika inta aan sheegnayba korkooda waxa ahaaday alcarshu carshigiiba ahaaday wallaahu allana subxaanahu nasahnaaye fawqa daalika isaguna kaasuu ka koreeyo carshiguu ka sii ayib xadiidka abu daawuud wuxuu ka warinayaa ninka la yidhahdo alcabaas ibni cabdilmualib baa laga warinaya waana xadiis daciif ma sugna tamaamkiisa iyo dhammaystirkiisuna waxa weeye wuxuu leeyahay cabaas ibn cabdilmualib kuntu fi lbatxaa fii cisaabatin fiihim rasuulu lahi sal alay wasalam ah, yani waxaan joogay buu meesha batxa la yidhaha waa meel bacaad ah oo maka agteeda ah koox saxaabada ah oo rasuulku ka mid yahay sal alay wasalam ayaan meeshaa ku joognay buui famarat bihim saxaabatun fanadara ilayha daruur baa marka soo martay markaasuu nebigu fiiriyey sal alay wasalam markaasuu wuxuu ihi maa tusammuuna haadihi tan maxaad dhahdaan maxaad ku magacowdaan markaasaa waxay ah, dhahdeen asxaab daruur baan dhahnaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam wlmuzna wlmuzna muznina sooma dhahdaan haabay dheheen muznina waan dhahnaa bay dheheen wuxuu nebigu yuhi sal lay wasalam wlcanaana canaanna sooma dhahdaan canaanna sooma taqaanaan haabay dheheen canaanna waan dhahnaa kulli waa magacyaha daruuraha alcanaan walmusnu wasaxaafu waa isku mid intaba waa u naqaanaa bay dheheen abu daawuud laakiin wuxuu leeyahay iyada canaanka si fiican uma huba buu yidhi iyada markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla slam hal tadruuna ma bucdu maa bayna alsamaa'i waalardi samada iyo dhulka fogaanta ay isu jiraan ma garanaysaan markaasaa waxay dhhen laa nadri ma ogin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam bucdu maa baynahumaa ima waaxidatun aw itnatayna aw itnataani aw alaaa wa alaaa wa sabcuuna sana ah. yani waxa nabigu yidhi sal lay slam inta samada iyo dhulka udhaxaysaay waa kow ama laba ama saddex iyo toddobaatan sano ayay isu jiraan yani masiirada socodka toddobaatan iyo dhowr sano socodkood bay isu jiraan dhulka iyo samada buu ku yidhi uma asamaau fawqahaa kadalika buui samada ka sarraysana iyaduna intintoo kale usii jirtaa midda kasii koraysa xataa cadda sabca samawaatin ilaa uu toddoba samo tiriyey oo mid walba ay intaa isu sii jiraan sababo samada kale intaa usii jirto ayib kadib baa marka wuxuu ihi uma fawqa asaabicati baxrun bayna asfalihi wa aclaahu milu maa bayna samaain ilaa sama toddobada sama marka la dhaafana bad baa meeshaa ku taalla bu badda korkeediiyo hoosteedu inta isu jiraani waa inta ay laba samo isu jiraan oo kaleeto baddaas iyadana waa sii ballaadhan tahay oo iyadana laba sama dhexdooda kale inta udhexaysa iyadana udhexaysa uma fawqa dalika buu yidhi amaaniyatu awcaalin bayna adlaafihim wa rukabihim milu maa bayna samaa'in ilaa samaa badda markaa dhaafsana sideed biciid biciid miyuu ah mise baalkuli ah biciid mise goodir buu ah wacalku waa goodir buu ah mid waxaa la yidhaahdaa eh, baqarulwaxshi baa la yidhahdaa midna waxaa la yidhaahdaa eh, wacal wacalku markaa goodirkaan umalayn ayib tas baa la dhaha marka wuxuu yidhi eh, muxuu ahaaye waxaa u dhexe waxaa ka koreeya eh, biyaha waxaa ka koreeya sideed biciid oo ciddiyahooda iyo lowyahooda inta u dhaxaysaayey ay isu jirto laba samo intay isu jiraan oo kale <laughs> yani waxaa weye ciddida hoose uu ku taagan yahay iyo lowga inta laga soo gaadhaya laba samo intood intay isu jiraan bay isu jiraan ayib wuu soo wadaa wuxuu yidhi yacni kadibna uma calaa duhuurihim alcarshu a muxuu ahaaye daciidyada dhabarkooda ayaa marka carshigu saaran yahay iyagaa ku haya tunka ku haya carshiga haya markaasaa wuxuu yidhi yacni waxaa u dhaxaysa isagana inta u dhaxaysa laba samo dhexdood intaasoo kalea usii jirta wuxuu yidhi uma allahu tabaaraka wa fawqa dalika waa xadiiska marka wa fawqa dalika alcarshu wallahu subxaanahu fawqa dalika carshigaa ah, marka kasii koreeya muxuu ahaaye kadibna carshigana allah kasii sarreeya xadiidka tamaamkiisu waa sidaa iyo dhammaystirkiisa abu daawuud iyo axmed iyo tirmidi waa soo saaray ibnu maajah tirmidina wuu taxsiiniyey sidoo kale waxaa soo saaray xaakim cuثmaan addaarimi isagana fi raddi cala aljahmiya ibn abi caasim fi sunna ibn khusayma fi tawxiid iyo keyrkoodba xadiku waa xadii aciifa ah. xadiikaasi xadiis sugan maaha qisadaa dheer waana xadiidka caanka ku ah wuxuu ku yaqaan loo yaqaanaa kutubta xadiiu lawcaal baa la yidhahda xadiiu lawcaal aad waxaad u arkaysaan ibnu kaiir markuu marayo xadiiu lawcaal halkaasu kuso hormaray buu kuleeyahay tafsiir marka xadiiu lawcaal buu caan ku yahay xadiidku marka xadiis sugaan ma aha ilaas wuxuu leeyahay afar ciladood baa ku jirta rag badan oo dacafaa sanadkiisa ku jira inqiaac baa ku jira marka waa daciif jiddan wax ka cahaya maaha warkiisa ka bax marka ujeeddadu meesha uu keenay waxa way ilahay inuu carshiga ka sarreeyo inuu keeno inuu sugan bay ahay taana hade waxa weye adilo ka cadcadoo sugan baa ku sugane waxba xadiiskaasi hadda daciifkii ku kordhin maayo saas daraaddeed xadiidka waxaa daciifiyey eh, alimaam ibni cadi fi lkamil sidoo kaleeto alxaafid abubakr ibni carabi sheekh albani shacib arnaud laakiin waxaa isku dayey inuu xoojiyo ibnu lqayim caleyh raxmat ullah fi tahdiib sunan ayuu xoogaa isku dayey inuu xadiidka xoojiyo ma se xoogaysan karo xadiidku waa tabardarey sheekhu marka imaamku marka wuxuu ihi fahaada kan iyo wamaa ashbahahu iyo wixii shabaha oo u eg oo mimaa kii ah ajmaca ay isku waafaqeen assalafu salaf raximahum ullahu allah u naxariistee calaa naqlihi soo guurintiisa ay isku waafaqeen wa qabuulihi iyo aqbalidiisa ay isku waafaqeen oo walam yatacaraduu aynan u banbixin liraddihi celintiisa iyo diiddadiisana aynan u banbixin walaa ta'wiilihi macnihiisoo la leexiyana aynan u banbixin walaa tashbiihihi in khalqiga lagu shabaho sifaadkoodana aynan u bambixin walaa tamhiilihi kala mid dhigid makhluuqa in lagala mid dhigana aynan u bambixin intaa ay soo guuriyeen intaana ayna mid ka mida ugu bambixin waxa weeyaan buri muxuu ahaayey annagana waan rumaynaynaa w ama waxaad tidhahdaa fa kan iyo wamaa ashbahahu mima kiibuu ka mid yahay ajmaca salafu ay isku waafaqeen khabarku halkaa ri saas maana mima dajaari majruurka ayaa wuxuu yahay haadaada khabarkeed saasuaa marku dhamaysan bay fa haadaa kan iyo wamaa ashbahahu wixii shabaha ee u eg mimaa kiibuu ka mid yahay ajmaca ay isku waafaqeen salafku isku waafaqeen raximahum allahu tacala calaa naqlihi bay isku waafaqeen in la soo guuriyo oo axaadiistiisa la wariyo oo la kala qaado oo sheekhu ardayga u gudbiyo wahaa kada wa qabuulihi iyo aqbalidiisa isku waafaqeen wa qabuulihi in la aqbalo oo aan la diidin oo yani wax weeyaan la qaato walam yatacaraduu mana aynan u banbixin liraddihi diidadiisa mayna diidin carshiga ilahay inuu alla ka sarreey mayna diidin inuu kor jiro mayna diidin inuu qoslo mayna diidin inuu jeclaado mayna diidin sifaadkaaso mayna diidin walaa ta'wiilihi leexintiisana maynan u banbixin oo ta'wiilka waxaa laga wadaa bimacnaa taxriif baa laga wadaa soo maynaa soo mare Ah, tawiilkan wuxuu ka hadla bimacna taxriif macnaha inta laga leexiyo daahirka in mid iyagu markaa ay wataan ay u leexiyaan sidana loola jeedaa walaa tashbiihihi u ekaysiintiisana mayna u bambixin maga oo sifada u ekaysiinta midda makhluuqa loo ekaysiiyana mayna u bambixin oo mayna dhihin sifadani alle uu leeyahay sifada makhluuqay u eg tahay mayna dhihin walaa tamhiilihi kala middhigiddiisana mayna u bambixin ay kala middhigaan iyadana sifadii makhluuqa oo tashbiih iyo tamtiilka waa kaan soo marnay soo ma yani macnaha udhexeeya waxay kala yihiin waan soo sheegnay duruustii horaan kaga socdan ayb marka sidaa weeyaan buu le macnaha ariiqaas waa ariiqii aan soo gaadhnay oo mutakalimiinta iyo falaasifada iyo firaqan iyo waxay wataane waa khilaafsan yahay marka salafkii buu soo gurinaya aqwaashoodii qaar ka mida su waxaa la weydiiyey buuhi alimaamu malik bnu anasin raximah llahu tacaala su waxaa la weydiiyey alimaamu malik bnu anasin raximah llahu tacaala ayaa la weydiiyey faqiila waxaa la yidhi ya abaa cabdillaah alraxmaanu allaha naxariista badani cala alcarshi yuu istawaa kayfa sideebuu istawaa ugu ekaaday baa layihi istawaa garanay istawaa kayfiyadu say u taallaa noo sharax saasaa la yidhi imaam malik aleh raxmat lla imam malik abu cabdillaah malik ibnu anas ibnu malik asbaxi imaamu daar ilhijra waay muxuu ahay atbaacu taabiciinta raggii ugu qiimaha badnaa buu ka mid yahay waana saaxib lmadhab waay kitaabka muwaana ninka iskale waay sidoo kale sheikhu wuxuu ahaa alimaam shaafici caleyh raxmat ullah sheekhiisiina waa ayb waxaa la weydiiyey marka yaa aba cabdillaah alraxmaanu cala alcarshi istawa aayadda iyada kayfa sidee buu istawaa alla u saramaray istawaadan see waay fa qaala markaasa wuxuu ihi alistiwaau istiwuhu hayru majhuulin mid jaahil laga yahay keyrkii waay waa midaan jaahil laga ahayn waay macnaha istiwuhu macno jaahil laga yahay maaha waa macno la garanayo luqadii carabiga ahayd ee qur-aanka iyo sunnadu ku yimaadeen marka loo noqdo alistiwaau waa la yaqaanaa alculuw walirtifaac baa la dhahaa waa iska cadda saas mana ayib waa mid walkayfu marka manihii sifada macnaheeda in la garanayaad meeshaa garan alistiwaau hayru majhuulin waxaa lagu radinayaa nimanka la yidhaahdo mufawidada kuwa yidhi sifaadka lamaba yaqaano macnahooda lama yaqaano sidaas daraaddeed istawa wuu istiwooday wuu istiwooday warde istiwa macnahay leedahay may wuu istiwooday saasuu ku leehay wadaadda soomaaliya tiro ah, saa ku fasira istawa markay marayaan wuu kor noqdayna ma dhahayaan istawlaana waa ka cararayaan markaase waxay istawa wuu istiwooday wuu istiwooday soomaali baa jire fasir wuu ka carari marka marka wuxuu yidhi yani alstiwaau gayru majhuulin macnaha horta waa la yaqaanaa waalkayfu qaabka hayru macquulin waa midaan la fahamsanayn ah, mid la fahamsan yahay eybkii waay waa midaan la fahamsanayn w manaha kayfka wuxuu ka wadaa qaabka uu shaygu u yaallo sifadu qaabkay u taallo ilan kayfiyada saasaa la yidhahda ayadana lama yaqaano waay ayadana waataan soo tilmaanayo yani daatada rabbi haddaan la garanaynin kayfkay u taallo sifadiisana in la gartaayo suurtagal ma aha lianna asifata taabica lidaat waay saasuu macana marka halkaana wuxuu ku radiyey waalkayfu hayru macquulin muxuu ku radiyey ya mushabbihadii buu ku radiyey mujasimada iyo mushabbihada iyo qolyahanuu ku radinaya haddaaban kayfiyadii la garanaynin sifada shay kale miyaa loo ekaysiin kara oo sidanay u taalla ma dhihi karaa ta makhluuqay la mid taha miyaa la dhihi karaa may lama dhihi karo lanna iyadii baabaan la garanaysa u taalna soo ma marka qoladaasu iyadana ku radiyey waalkayfu hayru macquulin waaliimaanu rumayn bihi isaga la rumeeyana waajibun waa waajib wey istiwaha in la rumeeyana waa waajib farad ah wey lagama warwareegi karo taana wuxuu ku radiyey ya mucailadii almucaila nufaatu sifaat kuwii sifaatkaba diiday oo yidhi sifa mabalaba ilahay maba jirtaba ee inkiray kuwaasuu ku radiyey oo uu yidhi waliimaanu bihi waajib in la rumeeyo waa laazim waa waajib diiniya wa wasu'aalu weydiin canhu xaggiisa wax layska weydiiyana bidcatun wa canhudu waxay ku dhacaysaa marka kayfiyaday ku dhacaysa wasu'aalu canhu kayfiyada istiwaa wax layska weydiiyaana bidcatun weeye waa waxaan horay u dhicino cusub waay nin yahow adaa la yimid way ninkan weydiinaya sheeko cusub ood soo kordhisa weyaan macnaha ayib uma kadibna umira waa la amray ninkii fa ukhrija waa la saaray umira waa la amray birajuli ninkii fa ukhrija markaasaa la bixiyey iga saara buuri kan kan mid ducaysan uma muuqdee su-aashaa keenay aminkan kani mid ducaysan uma muuqdee iga saara buuri waa la saaray xoog baa lagu bixiyey leanna sideedaba culimmadii hore waxay ku ficnaan jireen majliskooda ayagaa kontaroolan jiray ninkayna rabin ma soo fadhiisan jirin ma soo ninka yidhahdaa waryaa fadhiga dhab kac darsiga iga dhegaysan maysid waa inuu iska luudo meeshan hadda la kala adag yahay ma ahayn ha iska fadhiisan maantana haddaa wax ku akrido uuna kaa ururin markuu jirinta ka baxana uu ku caayi waxyaalaha lumayda ka mid soo ma ahayn alimaamu anasaa'i caleyh raxmat ullah xaaris ulmiskiin nin la yidhaha oo shuyuukhdiisii ka mid ahaa oo muxadis aha baa jira marka imaamu nasaa waxaa la yidhahdaa nin eh, labis quruxsan buu ahaan jiray oo markuu majliska soo fadhiisanayo darsiga imaanayo labiskiisu aada u quruxsan yahay oo dadka madaxda iyo dadka xoolaha haysta iyo baad moodaysaa markuu majlis soo fadhiisto xaaris marka wuu ka shakiyey ninkan labiskan quruxsan eed moodo muxuu ahay markaasu wuxuu ku yihi darsiga ha imaan adiga ah, bax alimaam nasaa-i sheekhi kama maarmo marka darsigii iyo xadiisku jeedinahay kama maarmo intuu yimaado derbiga gadaashiisa fadhiisto iyuu darsiga ka dhegaystaa sidii buu kitaabka kaga qaatay markaasuu markuu warinayo wuxuu yidhahdaa xadaanii alxaaris lmiskiin wa ana asmac ama quri'a cala alxaaris almiskiin wa ana asmac waan dhegaysanahayey waay leanna qaabka aad u gudbinaysa waa qaabka aad u qaadatay inuu yahay soo ma marka sidaas weeyaan hal la saaro buu ihi ninkan waana la saaray masaajid baa laga bixiyey leanna waxa weye nin fitno wado waay meel aan su-aal laga keenin buu su-aal ka keeno ilaahay sifaadkiisu qaabkay u yaallaan horey la isma weydiino saxaabadu isma weydiino taabiciintuna isma weydiino su-aashaasi goormay imaanaysaa waxay imaanaysaa taabicu taabicig bay imaanaysaa waa imaamu maalik ardadii saxaabada yuu ardo usii ahaa saas manaa ayb marka qaacidadaa uu imaamku ka dejiyey sifada istiwaaha ayaa sifaatkao dhan la marinaya haddii lagu yidhaahdo kayfa alyad haddii lagu yidhahdo gacanta alle kayfkisay u taallaa maxaa dhihi eh? alyadu hayru majhuul soo ma والكيف غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة وجهك هذه اللي ويدينا طريقة أو ناضق مري قاعدة واحد وأنا قاعدة ذا يكسو قارين شيوخ ضدي يجون الصحابة ذيك الحلال ساسي معنا ساسي مركا أنت تسوعتها أثر كاس مركا الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله وحصو صاري ابن قدامة في العلو ذهبي في العلو أبو نعيم في الحلية cuثmaan الdarimi fi اraddi cala اljahmiya sidoo kaleeto abu cuثmaan الsaabuni caqiidat salaf waasxaabi اlxadiid bayhaqi fi alasma wasifaat waxaa saxiixiyey alimaam الdahabi sidoo kaleeto ibnu xajar fii fatxi اlbaari wuxuu leeyahay sanadkeedu waa jayid ibnu taymiya caleyh raxmat ullah fi majmuuci اlfataawa isaguna wuxuu leeyahay maaligna way ka sugan tahay sheekhiisii rabiicat ibn cabdiraxmaan alra'yina way ka sugan tahay rabiica rabiicat ibn cabdiraxmaan alra'yi isaguna wuxuu ahaa aqiih sheekhi maali buu aha ajiib ah aarkaas sidoo kale waxaa xoojiya ashekh alalbani fi mukhtasar alculuwi oo isaguna aarka sugaya aarkaasi marka waa aar caan ah oo ku yimid turuq badan waana sugan yahay macnaha ayib waxaa kaloo laga wariyaa aarka isaga ah umu salama saxaabiyadii umu salama laakiin kama sugna umu salama kama sugna laakiin wuxuu ka sugan yahay rabiicat bin cabdiraxmaan alra'yi sheekhi maalik iyo imaam maalik buu ka sugan yahay labadaasu asar ka sugan yahay ayib marka halkaa wuxuu marka kusoo gebagabeeyey istiwaau llahi calaa carshihi iyo inuu allah tabaaraka wa tacaala carshiga ka sarreeyo ayuu adiladeeda u keenay masaladaasina sidaa uu tilmaamay mas'ale khilaaf ka jiray ma ahayn saxaabada iyo taabiciinta dhexdooda gadaal dambaa warku ka yimid kadibna ciddii keentay waa la radiyey aimada marka sunadu way isku waafaqsan yihiin carshiga inuu ilahay ka sarreeyo meel walba waxa joogana uu cilmigiisay isaaq muxuu ahay eh, isxaaq ibnu rahwiya isxaaq ibnu ibraahim eh, alxandali ibnu rahwiya ayaa ijmac soo gurinaya keyrkiiba istiwaha marka iyo nusuulka iyo sifaatkan sifaatl afcaalka ah <coughs> qoladan ashaacirada ah ifaatkay diidaan ka mid tahay ifaatkay diidaan bay ka mid tahay laakiin waxaa qariiboo la yaab leh a'immada ay ku abtirsadaani kulligood sifaadkaa way sugayaan saan horeyba wax uga soo tilmaanay abulxasan alashcari oo ay leeyihiin usuusha diinta ayaanu ka raacsanna imaamu shaafici caleyh raxmat ullah oo xagga fiqigaan ka raacsannahay ay dhahaan sheekh cabdilqaadir aljaylaani oo dhahaan xagga dariiqadaan ka raacsannahay qaar saalixiye iyo waa jiraan saalixiye iyo weysiye iyo weysiyadu waa qaadiriyo laakiin saalixiya un baa ku wehelisaan umalana soomaalida saalixiyaduna waa iska laangaab raalli ha ahaadeen haddaan u gaf waa laga badan yahay umaan ka wada qaadiriya u badan soomaalida oo kala baxbaxda zaylaxiye iyo weysiye iyo waxu kala baxbaxda marka sheekh cabdilqaadir aljilaani isagana e, waxaan ay qasayaane sheegayaan muusan qabin saddexdoodaas baan si gooniya marka rabaa inaan nuquushooda u akriyo culimmadii kale maxaan uga imid soomaali baan u dalneeya ah, sooma rag ka waaweyn baa jira oo muxuu ahaayey eh, mas'aladan ijmaac ama soo guuriyey ama sheegay laakiin waxaan uga imaanayaa maba yaqaanaanba weligaaba akhri maalik akhri thawri akhri awsaaci akhri lays akhri muxuu ahay waxaad akhridaba maba garanaya soomaalida wuxuuse garansha cabdiqaadir jilaani ah, kaas waa la yaqaanaa isaga shaaficina waa la garan abulxasan ashcarina waa la garan marka bal saddexdooda nuquul aan ka soo guuriya insha allah tacala masalada ku saabsan bidaat istiwaha iyo nuzuulka iyo sifaatka eh, abulxasan alashcari laba kitaab baa ila yaallo kitaabtiisa ka mid ah eh, mid kaleeto oo masalada kaga sii cad waa jira ibaanada la yidhaahdo kan waa waa maqaalaat alislaamiyiin waikhtilaafi almusaliin waay kitaabkiisa caanka ah oo uu kaga hadlay firaqda iyo waxay isku khilaafeen waay abulxasan alashcari eh, calayhi raxmat ullah kitaabkiisa wuxuu ku keenay juska hore laba juz way kaanhayo oo waxaa daabacday taqriiban almaktaba alcasriya bayruut baa lagu daabacay wuxuu keenay marka safxada laba boqol iyo labaatan iyo lix juska hore iyo wuxuu ku keenay hadihi xikaayatu jumlati qowli asxaabi alxadiidi wa ahli sunna wuxuu yidhi xadiidka dadkii haystay iyo sunnada dadkeedii qowlkoodii duuduubkiisii oo sheegaya way kani asxaabi alxadiid wa ahli sunna waa isku mid qowlkoodii baan sheegayaa buui meeshan iyadoo duuduuban aan ku sheegaya markaasuu soo wado soo wado soo wado wuxuu yidhi waxyaalahay rumaysan yihin waxaa ka mid a ah, wa ana allaha subxaanahu calaa carshihi kama qaala tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa waxaa kaloo ahlu sunnuhu rumaysan yihiin iyo asxaabu alxadiid inuu allah tabaaraka watacala carshigiisa ka sarreeyo sida uu qur-aankaba ugu sheegay alraxmaanu cala alcarshi istawaa wa anna lahu yadayni bilaa kayfin laba gacmoodna inuu leeyahay iyadoon kayfiyad qaabka loo gudbin sida uu rabbi qur-aanka ugu yidhi khalaqtu biyadaya soo ayaadkan soo marnima wa kamaa qaala bal yadaahu mabsuutataani wa anna lahu caynayni bilaa kayfin laba indhood buu leeyahay iyadoon kayfada qaabka loo gudbin kamaa qaala tacaala tajrii biacyunina wa anna lahu wajhan inuu weji leeyahayna way rumaysan yihiin kama qaala tacaala wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam hadalkaasi waa hadalkii ahlu sunnihii buu ka soo guurinayaa iyo asxaabu alxadiid su u waday u waday u waday markuu madhabkooda taqriiriyey oo iimaanka maxay ka qabaan imaamada maxay ka qabaan kulli uu soo sharxay qur-aanka maxay ka qabaan ayuu markaa wuxuu ku gebagabeeyey hadalka fahadihi jumlatu maa ya'muruuna bihi wayastacmiluunahu wayarawnahu inta aan soo sheegay waa waxa ay amraan dadka oy isticmaalaan oo la quman wa bikulli maa dakarnaa min qawlihim naquulu buuri wa ilayhi nadhab wamaa tawfiiqunaa ila billah wallahu xasbunaa wa nicma alwakiil wa bihi nastaciin wa calayhi natawakal wa ilayhi lmasiir buuri inta aan ahlu asxaabi alxadiid ka soo sheegay ee aqwaashoodi iyo madhabkooda aan soo guuriyey unbaan anna dhihi iyadaa unbaanan ku tegiyoon qabaa ilaahay baa waafajinta iska leh warkii imaamku waa kaa abulxasan alashcari fii kitaabihi maqaalaati alislaamiyiin madhabka ahlusunna asxaabualxadiid uu ka soo guuriyey oo sifaatka in la suga ah ayuu ku taqriiriyey ninkii raba meesha ha ugu laabto kollay wahaabiyaa keentay dhahaya mushkilada waaba u fududahay mugta soomaaliga inuu war iska yidhaahdo wuxuu leeyahay si isaga joogo kutubtan wahaabiya qortay iska dhe kitaabka labaad waxa weeyaan eh, muxuu ahaaye sidoo kale abulxasan alashcari caleyh raxmat ullah isagana aan hayo waa risaalatuhu ilaa ahli saqr waa kitaabka labaad ee uu leeyahay abulxasan alashcari caleyh raxmat ullah eh, meel la yidhaahdo magaalo dabristaan ka tirsan oo inta badan mujaahidiintu joogi jireen oo gaalada dhulkii furintee lagu dagaalami jiray ah dadkii joogay ayaa waraaq u soo diray imaamka markaasa waxaa laga codsaday waxaan kaa rabnaa inaad noo soo qorto kitaab aad ku sheegayso usuusha diinta iyo dariiqa saxdaa siduu ahaa markaasuu kitaabkan soo qoray kitaabkani marka waa cibaara can fariin iyo risaale iyo waraaq uu qoray weeye ahla asaqri ahla saqriga waa dadka fulinta ku jira waa meeshaasaa waxay goob lagu dagaalamo oo inta badan mujaahidiinta iyo gaaladu isku hayaan marka markaasu wuxuu ku soo guuriyey kitaabka aad arkaysaan dhowr iyo konton ijmaac oo masaa usuusha ku saabsan dhowr iyo kontonka ijmaac asmaa wa sifaatka iyo masaa'il ulqadar iyo masaa'il uliimaan iyo buu kulli kaga hadlay in badanoo ka mid a ah kitaabku mulaaxadaad buu leeyahy oo imaamku maadaama uu muctasilo soo maray afkaartii mutakalimiinta iyo muctasiliyiinta muctasilada nasca ku jirta kitaabka saafi ma aha saafi ma aha laakiin nuquushiisa iska cad ee uu kusoo guuriyey waxaa ka mid a ah ijmaacaadka uu soo guuriyey waxaa ka mid a ah hadalkiisa laba boqol iyo soddon iyo kow safxada ruuxii u baahan wuxuu yidhi marka waajmacuu calaa ana allaha caza wajalla yardaa can iltaa'iciina lahu wa ana ridaahu canhum ha wuu sii waday wuu sii waday wuu sii waday wuxuu yidhi wa annahu tacaala fawqa samaawaatihi calaa carshihi duuna ardihi ah allata waxay isku waafaqeen ahlu sunnuhu inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo dhulkana uusan joogin waqad dalla calaa dalika biqowlihi aamintum man fi samaa'i an yaksifa bikum alarda aayaddaasaa kutusigu wa qaala tacala wuxuu uhi ilayhi yascadu alkelimu alayibu waalcamalu asaalixu yarfacuh wa qaala tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa wuxuu uhi walaysa istiwaa'uhu cala alcarshi istiilaa'an ah, saramaridda uu carshiga ka saramaray istiilaa ma aha istawlaa ma aha buuri kamaa qaala ahlu lqadar siday muctasiladu tiri buuri marka istawlaa yaa istiilaa u isticmaalay ya qadariyada ama muctasilada yaa sidaas sheegay abulxasan ashcari baa sheegay saas daraaddeed jawharadu jawharada waxa ku qoran waa ra'yigii muctasilada tuxfat lmuriidka bayjuuri waxaa ku qorani waa ra'yigii muctasilada bishahaadati man bishahaadati abilxasan alashcari kii loo tiirinayay baa hadlaaya oo le waxaasu warkaygii ma aha sooma waa warkii muctasilada oo laga dhigay ashcari baa yidhi layidhi loo saaray macana ayib warkiisu marka waa sii dheeryahay laakiin intaasaan kaga gaabsanayna ayib wuxuu sii waday wuxuu yidhi kama qaala ahlu lqadar lianna allaha caza wajalla lam yazal mustawliyan calaa kulli shay buuri soo ma lianna allaha lam yazal mustawliyan calaa kulli shay ilaahay carshiga ma keliya ma lehe wax walbuu leeyahy saas daraaddeed carshiguu istiilaa ku sameeyey oo yeeshoo qabsaday macno ma samaynaysu leeyahy makhluuqoo dhan buu wada leeyahy maa carshiga lagu qaas yeelay sidaasu leey macnaha meeshaasaa ugu noqon kartaan taqriiban waa safxada aan hadda tilmaannay ilaa laga gaadho safxada laba boqol iyo soddon iyo afar wuu sii wadaa halkaasuu ka sii wadaa kaana waa kitaabkiisa labaad wey Eh, kitaabkiisa haddaad u noqotaan risaalo kalu leeya la yidhaahdo alibaana fi usuuli diyaana hooyada yar taa iyada abay ka sii caddahay masaladu oo istawaha iyo nusuulka iyo si fican buu kaga hadlay abulxasan alashcari marka nuquushiisa waa taa kutubtiisana wataa kan waxaa iskale waxaa la yidhahdaa algunya liaalibi ariiqi alxaq waxaa iskale sheekh cabdilqaadir aljaylaani baa iskale aniga dabca horaan haystaa laakiin dib baa laga taabacay iyadoo ka fiican laakiin taydu waa tii hore ee wadeedadaynu haysan jireenee baalka guduudnayd waay baalguduudkaasi marmar bay wadaadadu diin ka dhigaan ayib alimaam asheekh cabdilqaadir aljilaani isagu wuxuu leeyahay hadalkiisa waa wuxuu ku keenay safxada konton iyo lixaad kitaabkiisa uniyada wuxuu yihi walaa yakluu min cilmihi makaanun walaa yajuuzu waصfuhu walaa yajuuzu wasfuhu biannahu fii kulli makaan ah, ilaahay cilmigiisu meel kastuu joogaa mana bannaana in lagu tilmaamo inuu isagu meel walba joogo ya isagu meel walbuu joogaa in lagu tilmaamo banaana wax meel walba wax jooga waa cilmigiisa buu ayb bal yuqaalu inahu fi samaa'i cala alcarshi waxaase la dhihi buuhi ilaahay kor buu jiraa oo carshi buu ka sarreeyaa kamaa qaala jalla sanaa'uhu alraxmaanu cala alcarshi istawaa wa qowlihi uma istawaa cala alcarshi alraxmaan wa qaala tacaala ilayhi yascadu alkalimu alطayibu walcamalu alصaalixu yarfacuhu wاlnabiyu sal lla alay wasalam xakama intaa waa aayaadkii soo ma xadiiskii uu keenay marka wاlnabiyu sal lla alay waslam xakama biislaami اlamati nebigu wuxuu xukumay addoontii islaamnimadeeda lamaa qaala lahaa markuu ku yidhi ayna allah alla aaway markuu ku yidhi addoontii nebigu markuu ku yidhi oo fa ashaarat ay tilmaantay ila samaa'i xagga sare ay tilmaantay nebigu wuxuu xukumay inay mu'mino tahay soo ma wa qaala nebiyu nebigu wuxu uhi sal alay waslam fii xadiidi abi hurayra lama khalaqa allahu alkhalqa kataba kitaaban calaa nas cindahu fawqa alcarshi ina raxmatii halabat hadabii so xadiiskaan soo marnay ma axaadiistiin buu daliishanay leanna waa xambeli wa oo mid ma la socotaan ibnu qudaamaha kitaabkan iska leh iyo cabdilhani almaqdasi markay isu soo raaceen waa anaga ka hadalnay sooma xusataan markay ka yimaadeen falastiin ka yimaadeen oo ay yimaadeen eh, suuriya yimaadeen ninkii ugu horreeyey kusoo degeen wuxuu ahaa sheekh cabdiqaadir jiilaani buu ahaa sheekh cabdiqaadir jiilaani wuxuu haystay markaa meesha ku hayay madraso la yidhahdo almadrasa asaalixiya oo ay xanaabiladu lahayd oo wax laga barto sheekha oday u ahaa isagay kusoo degeen markay konton beri la joogaan konton beri kadib mise afartan laba riwaayo waa ayuu geeriyooday shacbqaadir jiilaani marka mualifka kitaabkan iskale aan akrinayno ibnu qudaama iyo ninka la yidhaahdo cabdulqaadir aljiilaani xagga madhabka fiqiga isku mid bay ahayd masaa-ishan asmaa wa sifaana waxay xanaabile wada ahaayeen oo madhabka imaam axmed waay soo ma ilan cabdiqaadir jiilaani soomaali ma ahayn marka wuxuu keenay axaadiistii buu keenay markaasaa wuxuu yidhi uu sii wado wuxuu yidhi wayanbagii ilaaqu sifati listiwaa'i min hayri ta'wiil waxaa waajiba buu yidhi in sifatu listiwaa ilaahay lagu sheego iyadoon macnaha la leexinin wa annahu istiwaa'u daati cala alcarshi macnahana waxaa laga wadaa isaga daatadiisa alle laftiis ayaa carshiga ka sarreeya laga wadaa buuri laa calaa macna alqucuudi waalmumaasati kama qaalat almujasimatu waalkaramiya buuri ma aha inuu ku fadhiyo oo lagama wado sida karaamidihii mujasimada ay leeyihiin ama inuu taabanayo walaa calaa macna alculuwi waalrifcati kama qaalat alashcariyatu buy ah. macnaheedana lagama wado un wuu sarreeyaa oo sifaadkiisaa sarreeya oo shanigiisaa sarreeya lagama wado siday ashcariyadu tiri buy ashcariyadii soomaalia ashcari maaha sheeku cabdilqaadir jilaani ashcariye maaha ashcariyadii waa la dagaalsan yahay soomaaligu marka wuxuu u bahay inuu kulmiyo qaadirina waan ahay ashcarina waan ahay qur way isdiidan yihiin sheekhii qaadiryahaabaa ashcaradii radinaya aduguna labadiiba inaad isla sheegataad rabta waa nin dab iyo dab iyo biyo intuu meel isugu keenay doonahaya inay isu aqbalaan ma isuka aqbalaya isukaa diiday saas macana wuu sii wado wuxuu leeyahay walaa calaa macna alistiilaa'i waalhalaba buu yidhi kamaa qaalat almuctazila macnaha istiilaa iyo wuu qabsaday iyo istawlaana macnuhuna saa ma aha buu muctaziladu say tiri bu ra'yigaana waa ra'yiga muctazilada soo ma jeeda ashaacirada uma tiirin istiila ee wuxuu u tiiriyey muctasilada saas daraaddeed alistiila waa ra'yu lmuctasila ninkii qaatayna muctasilu ka qaatay saasuu macna saasuu marka usii wadaa wuxuu yidhi uu sii waday wuxuu leeyay lianna sharca lam yarid bidalika walaa nuqila can axadin min alsaxaabati waltaabiciina min alsalafi min asxaabi alxadiidi dalika lagama soo guurin buu ihi saxaabadii walaa taabiciintii walaa aymadii salafka axad laga soo guuriyey istiila ma jira buui adigu warku waa dheeryahay meeshaa ugu noqdaa ayib weliba uu sii wado wuxuu yidhi wa kownhu caza wajalla cala alcarshi ahaanshaha alle uu carshiga ka sarreeyo madkuurun fii kulli kitaabin unzila calaa kulli nabiyin ursila bilaa kayfin saasuu a ah, carshiga inuu alla ka sarreeyo kitaab kastoo la soo dejiyo alla soo dejiyana way ku taallay buui rasuul kastoo alla soo dirayna wuu waday buui wuu la yimid marka masaladu waaba masalo inagaba inaga da'weyn wey macnaha kadibna wuxuu ka soo ku hadlay nuzuulka alle masladan soo marnay wa annahu tacaala yanzilu fii kulli leylatin ila samaai dunya kayfa shaaa wa kamaa shaaa fayaqfiru liman adnaba waahطa'a waajrama wacasaa liman yakhtaaru min cibaadihi wayashaa halkaasuu kasii wadaa markaasu wuxuu yidhi laa bimacnaa nuzuuli raxmati wa hawaabihi calaa madbacathu almuctasilatu wlashcariya naxariistiisaa soo degisiy amar baa siideg hayeyo waa war muctaziliya ashciriyey buuri shaacire iyo muctazila keena war jira maaha buu waa kuma sheekh cabdiqaadir jiilaani waa waxaasuu ku galgashay wixii un wadaadadu sheegan jireen halkaasuu cagta mariyey ninkii raba waa u laaban karaa waa algunya oo uu leeyahay sheekh cabdiqaadir jaylaani waxaa ii hadhay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah soo ma ayib alimaamu shaafici laba naqli baan rabaa inaan ka keeno mid kitaabkiisuu ku yaallaa midna waxa weeyaan alimaamu dahabi caleyh raxmat ullah baa wuxuu ku keenay kitaabkiisa alculuwi culuwiga ku keenay kan culuwiga uu ku keenay waxa weeye muxuu ahaayey naskiisu waa sidan mukhtasaru culuwiga sheekh albani ayaad ka helaysaan safxada boqol toddobaatan iyo lix wuxuu leeyahay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah oo laga soo guuriyey inuu yidhi alqowlu fi sunna alatii ana calayha wara'aytu calayha aladiina ra'aytuhum mila sufyaana wmaliki wagayrihima aliqraaru bishahaadati an la ilaha ila اllah waana muxamada rasuulu اllah waana allaha calى carshihi fi samaa'ihi yaqrubu min khalqihi kayfa yashaa wayanzilu ila samaa'i اdunya kayfa shaa wuxuu yidhi dariiqada aan anugu ku dul sugnahay raggii iga horreeyeyna aan ka soo gaadhoon sufyaan thawri iyo maalik oo sheekhiisa ah iyo keyrkood waxa weeyaan in la qiro cid xaq lagu caabudo inaysan jirin alla mooye muxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay in la qiro allana tabaaraka wa tacaala inuu carshiga ka sarreeyo in la qiro inuu markuu rabana khalqiga u soo dhowaado in la qiro samadan sokana inuu u soo dego in la qiro siduu doonana u soo dego o usoo dhowaado soo warcad ma imaam shaafici caleh raxmat hadalkaas sidii isnaad wuxuu kaga sugan yahay xasana wakadalika alimaam muxuu ahaay alimaam shaafici caleyh raxmat ullah fi kitaabihi alum isagana kitaabkiisu waa risaalada iyo musnadka iyo umka waay umka waa kitaabka fiqiga ugu talagalay weeye inta badan fiqigiisa uu ku yaalo kitaab wuxuu ku keenay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah markuu ka hadlayay baabu fardi illahi tacaala fi kitaabihi itibaaca sunnati nabiyihi baabkaasuu keenay waajibinta alla u waajibiyey kitaabkiisana uu ku waajibiyey sunnada nebiga raacitaankeeda baabkaasuu guntay sunnada nebiga in la raaco alla kitaabku ku waajibiyey baabkaa markuu ka hadlayay wuxuu keenay marka qisadii wuxuu keenay gabadhii addoonta ahayd xadiiskeedii buu keenay wuxuu ka hadlayay wuxuu yidhi allah ciddii qirta ilaa ay nebiga qirto iimaankiisu ma asaxayo markaasaa wuxu uhi wahaakada sanna rasuulu lahi sal lay slam fii kulli man imtaxanahu liliimaan ruux kastoo iimaanka uu ku imtixaanahayay nebigu sidaasuu ku sameeyey buui oo maxaa la raaciyey alla qiridiisa iyo nebiga qiridiisa labadaas waa isku lamaan yihin cid kastoo uu imtixaanahayey oo iimaanka ku imtixaanayeyna halkaasuu mariyey buui markaasuu wuxuu yidhi ah, xadiiskii buu keenay akhbaranaa malik bnu anasin can hilaal ibni usaamata can caطaa'i bni yasaarin can cumar ibni اlxakam qaala ataytu rasuula lahi sal lay slam bijaariya nabiga waxaan u keenay buu gabadh addoon ah markaasa waxa uhi ya rasuula allah calaya raqabatan aw calaya raqabatun afa uctiquha rasuulka ilaahay qoor baa laygu leeyay addoon baa igu waajibtay xoraynteeda ee midanaan hayaaye ma xoreeyaa markaasaa rasulku wuxu uhi sal lay waslam ayna allah addoontii buu la hadlay ma alla xaggee jira markaasaa waxay tidhi fi samaai kor buu jira markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam faman ana anigu yaan ahay markaasa qaalad waxay tidhi anta rasuulullah rasuulka ilahi ba markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam actiqha hore waa muuminadda hore waa muuminadda xadiiskaasoo kan soo somarnay maa alimaam shaafici calayh raxmat ullah fii kitaabihi lum buu ku keenay mana uusan diidin xadiiskana ma radiyin mana dhihin ayn allah lama dhihi karo sidaasuu kaga gudbay xadiidka intuu ku keenay sanadkaasuna ku keenay ayib shaafici waa kan cabdiqaadir waa ka abulxasan alashcarina waa ka soomaaliya balmeel aad balmeelun ku abas wixii intaa ka soo hadhay marka waxa weeyaan uun waa barnaamij daba go-an oo meel dambe kasoo meel soke ka bilowda wax meel soke wax ka bilowda ayaa marka dadka looga dhigayaa wax nebiga laga soo gaadho saxaabada laga soo gaadhay oo nusuusta loo taxriifinayaa intaas inaan raacyo imaam maali aley amatullah hadalkiisii baan aad u jeclahay yaan aad u jeclaaday si macnaa wax wey ay suracdo faslun ah, kalaamullah wuxuu sheeku yihi wamin sifaati illah ilahay sifaatkiisa waxaa ka mida tacaala korhaye annahu alle mutakalimun inuu yahay mid hadla bikalaamin hadal qadiimin oo horreeyey kaasoo yasmacuhu ay maqlayaan minhu alle xaggiisa ay ka maqlayaan man shaacibu doono min khalqi khalqigiisa ka mida ayib samicahu waxaa maqlay muusa muuse ayaa minhu alle xaggiisa ka maqlay hadalka min hayri waasitatin ayadoon loo dhaxaynin oo cidina aynu u dhaxaynin halkaa wuxuu ka galay sifatu lkalaam waxay ka mid tahay sifaatka sifa daatiya mise waa sifa ficliya sifa daatiya wala daatiya ficliya ra'yi udhexeeya ma jira ya bictibaaranayn hada wa saxiix waa daatiya bictibaar wa ficliya bictibaar daatiya bictibaari asli sifa waa sifa daatiya lianna allaha lam yazal mutakallima walaa yazaalu mutakallima wa bictibaari aaxaadi ilkalaam hadalkiisa marka mid mid loo fiiriyo oo mid mid macnaha loo fiiriyana wuxuu noqonayaa sifatu ficlin bay noqonaysaa oo yatakallamu mataa shaa wa maca man shaaca soo ma markuu doonuu hadlaa ciduu doonuuna la hadlaa meeshuu doonuu ka hadlaa rabbi tabaaraka watacala marka dhankaa marka laga fiiriya hadalka hadal walba goonidiisa marka loo fiiriyo waa sifatu ficlin waaye leanna mashiicaday ku xidhan tahay soo ma markii laakiin sifada asalkeeda la fiiriyo waa sifa ilaahay u sugan weligeedna u sugan una sugnaan doonto saasaa la yidhaha marka ictibaarayn man ayb ifadaasi marka qur-aankaa ku tusay sunnada nebigeeda sal lay waslam aadka u badanna way ku tustay waana u tegi doonaa imaamku waa keeni doonaa waana ijmac oo hadalba kama jiro manaa laiskuma khilaafsana ayb ifada iyada marka wuxuu yidhi waanahu mutakalimun wey alla mid hadla min sifaati illahi ilahay waxaa ka mid ah, tacala ku rahay annahu isagu mutakalimun uu yahay mid hadlay mid hadla bikalaamin hadal ku hadla qadiimin laakiin qadiimun bictibaari asli sifa waay saas maanaa biictibaari asli sifa sifada asalkeeda marka la fiiriyo waa qadiim waa sifa azaliya sifa azaliya waay laakiin markii la fiiriyo hadalkiisa mid mid ama axaadulkalaam marka la fiiriyo sifa qadiima lama dhihi karo leanna tawreed alla markuu nebi muuse kula hadlahay markaasuu kula hadlay hadal cusuba markaa rabbi uu muuse kula hadlay buu ahaa soo ma qur-aanka marka nebiga lagu soo dejinayay markaasuu alla ku hadloo jibriil ka soo qaaday wax horreeyo weligii soo jiray ma aha laakiin waa hadal uu rabbi tabaaraka wa tacaala markaa ku hadlay nebiguu la hadlay muusuu la hadlay wahaakada marka hadalka mid mid loo fiiriyo waxaan leenahay waa sifatu ficlin oo mashii'adiisa ku xidhan shiicada rabbi markuu doonu sameeya tabaaraka watacaala ayib ama aslu sifa iyadu waa azali wa yani hadalka mucayankee khaaska ah wey macnaha ama shiicada ku xiran ayib saasaa marka loo kala qaadaya yasmacuhu hadalka waxaa ka maqlay minhu alla xaggiisa man shaaa ciduu doono ayaa ka maqla oo min khalqi khalqigiisa ka mid cid walba oo doonaa ka maqasha mar malaa'igtaa ka maqli mar ambiyada qaar baa ka maqli hadal maqal leh muxuu ka wadaa maqalkaas wuxuu ka wadaa allah hadalkiisa tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay sawd la maqlayo sawd la maqli karo xuruufna waa leeyahay wuuna u doonaa xuruufna waa leeyahay sawd la maqli karana wuu leeyahay laakiin xuruuftiisa iyo sawdkiisa midna ka makhluuqa ma shaba ayib qur-aanka labada aayadood ee ku jira ee qur-aanka ku tilmaamaya inuu muxdas yahay muxdas ah, maalan fii suurati alambiya soo maaha maa yأtiihim min dikri min rabbihim muxdain ila istamacuuhu wahum yalcabuun uma yimaado dikri oo xagga rabbi ka yimid oo muxdas ah oo la darisiiyey la soo darisiiyey dib laga keenay waay ayib ilaa hadduu jiro intay dhegaysta iyagoo ciyaarayay dhegaystaan marka soo qur-aanka lagama hadlay muxdaska maxaa laga wada ayadda kalena waxay ku jirtaa fi suurat shucaraa wamaa ya'tiihim min dikrin min alraxmaani muxdain ila kaanuu canhu mucridiina marka labadaba qur'aanka waxaa lagu sifeeyey muxdat inuu yahay muxdatkana maxaa la yidhahdaa waa wixii dib laga keeno waxaan sii jirinoo dib laga keenay culimada haddaad in badan oo ka mid a tafaasiirtooda fiiriso waxay ku leeyihiin waxay ku fasirayaan muxdat linzaal soo dejintiisaa muxdas ah laakiin qur'aanka asalkiisu waa azali wa hada madhabu اlashaacira ah, sidaa markii la yidhahdo waa madhabkii ashaacirada oon u tegi doonaan tilmaami doona madhabku ahlusunna waljamaca waxa way ee saxda ah muxdas hadalka qur'aanka markuu alla soo dejinayo markaasuu cusub yahay oo nebiga lagula hadlay jibriil lagula hadlay jibriil soo dhiiba soo qaaday nebiga loo keenay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macanaa marka waa waa waa waa qaybtii oo oo muxuu ahaay azaliga ahayd mise qaybtii xaadiska ahayd waay waa muxdat leanna waa nooc min waa nooc min anwaaci kalaam illahi waay soo ma qur-aanku waa nooc ka mida noocyada hadalka alle marka wuu hadlay markaasuu ku hadlay jibriil baa soo qaaday nebiguu soo gaadhsiiyey marka waa muxdat saas macanaa saasuu muxdadku muxdatu soo dejintiisuna waa muxdat hadlidda alla uu ku hadlayna way cusub tahayo hadda ka hor inta lagu hadlay uun ma sii jirin alla tabaaraka watacaala markaasuu kula hadlay oo uu ka soo fulay oo uu jibriil soo qaaday oo nebiga soo gaadhsiiyey salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macana marka qodobkaasi waa qodob muhim ah oo loo baahaya in lagu baraarugo kutub fara badan oo kutubta tafsiirka ka midana ah, ee qaarna dee fikirkii ictisaalka iyo ashaaciradaaba ku jira tafsiirkooda qaar ka midana nooc ta'asuraa ku jira oo tafsiirkooda waxay ku ta'asureen firaqdaasay ku ta'asureen marka muxdasinta sidaas daahirkeeda ay tahay baa loo daynaya waana sida sawaabkaaba ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من يشاء من خلقه عيد دونه خلقه سكمل أيا كمغش صدتك كمغل وحبا كمل إلى حديث النبي كسر صلى الله عليه وسلم نكل ليش جابر صماه جابر بن عبد الله أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام soo garmanaysaan nin odayo qiimo badan buu ahaa xadiidkiisu wuxuu ku sugay ibnu maaja min xadiidi jaabir bn cabdillah wuxuu leeyahy jaabir wuxuu yidhi aabbahay markii la dilay cabdullahi bnu camr maalintii uxud baa la dilay raggii la dilay buu ahaa rasuulkaa ila kulmay buu yidhi jaabir baa dhahay markaasaa wuxuu yidhi buuhi yaa jaabir alaa ukhbiruka maa qaala allahu liabiika miyaanan kuu sheegayn wuxuu alle rabbi ama alle uu aabbahaa ku yidhi alle wuxuu aabbaha kula hadlay ma kuu sheega lafdi kale wuxuu ahaa jaabir wuxuu yidhi nebigaa wuxuu igu yidhi maa lii araaka munkasiran maxaan kugu dhacay iigu muuqataa inaad tahay nin niyad jabsan oo xoogaa murugsan oo walbahaarsan baa kaa muuqday see wax kaa yihi markaasaa waxaa yidhi ya rasuula allah istushhida abi wa taraka ciyaalan wa daynan aabbahay waa la dilay e, ciyaalna waa iiga tegey daymana waa iiga tegey culayskii baan marka la murugsana la warbaharsana markaasaa nebigu wuxuu yidhi buu yidhi afalaa ubashiruka bimaa laqiya allahu abaaka miyaana kuugu bishaaraynayni wuxuu alla kula kulmay aabbaha oo la qaabilay markaasaa waxaan ihi balaa yaa rasuula allah ii sheeg wuxuu yidhi buu yidhi maa kallama allahu axadan qatu ila min waraa'i xijaab wa kallama allahu abaaka kifaaxan markaa ka hor cid ilaahay uu la hadlay ma jiro ilaa isagoon isu muujininoo istusin buu la hadlaa min waraai xijaab ah, isagoo uusan arkaynin buu allah la hadlaa laakiin aabbaha alla tabaaraka wa intuu isu muujiyey buu toos ula hadlay buui ayb ah, markaasaa wuxuu yidhi buu yihi hadalki waa yaa cabdii tamanna calaya uctik addoonkaygiiu wuxuu sheego oon ku siinaya maxaad rabtaa xun tamani Ah, waa kusiinaya waa toos markaasaa wuxu uhi yaa rabbi tuxyiinii fauqtal fiika aaniyatan codsigiisa u alla waxaan ku weydiisanayaa inaad adduunkii dib iigu celiso dib ii noolayso si mar labaad la ii soo dilo oo adiga dartaa la iigu kaa dilo adduunyo ii celi macnaheedu ma aha aan waxoogaageedii iyo buhunguri ka haya ma aha nin dhintay oo imaan saxa ku dhintay adduunyo uma walbahaaro soo ma laakiin wuxuu rabaa in mar labaad la soo dilo oo shahaado soo qaaso oo waxaan uu haysto wax ka badan kusii helo ilahu dib iyo celgiis markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi tabaaraka wa innahu sabaqa minii annahum ilayha laa yurjacuun waxaa horay aan yani iiga hormaray oon horay u xukumay cid adduunyada ka timid inaan dib loogu celinaynin markaasaa waxaan dib uhi yaa rabbi faablig man waraa'ii wuxuu yidhi marka rabbiyo haddaadan icelinaynin arrintan aada siisay iyo khayrkan aan shahaadada ku helay dadkii iga dambeeyey gaadhsii khiyaartii adduunyada aan kaga imi ilaahu iga gaadhsiibu markaasaa waxaa soo degta aayadda qur-aanka walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun ilaa aakhiri alaayaat marka waa fariintii uu soo diray muxuu ahaay cabdullahi ibn xaram soo dira ah. saasuu marka alla uga hadlay tabaaraka wa marka xadiiskaasi waa xadiis cad waana xadiis sugan weeye inuu alla tabaaraka wa tacaala odayga ah ee saxaabiga alla toos ula hadlay tabaaraka wa isna tusay ousan iska qarinin ayib samicahu waxaa maqlay buu yihi minhu alla xaggiisa waxa hadalkiisa ka maqlay waxaa ka maqlay wax ka maqlay samicahu muusa muusa maqlay calayhi salaam minhu alla xaggiisuu ka maqlay min hayri waasitatin ayadoon loo dhaxaynin ayadoon cidna uusan hadalka ugu soo dhiibin oo malag loogu soo dhiibin buu alla toos ula hadlay nebi muuse caleyh calaa nabiyina salaatu wasalaam oo alla hadalkiisiibuu maqlayba looma turjimin malag looma soo dhiibin saas macana yani nabiyullahi muusa waa ka qur-aanku sheegay markuu madyan ka soo laabtay isagii reerkiisoo wada socdo oo uu marayo eh, siinaa uu marayo waa ka habeen mugdi ah oo qabow jiro ayagoo jid maraya ayuu wuxuu arkay iftiin meel ka baxayo dab baxaya reerkiisiu marka wuxuu ku yidhi meeshan igu sii suga bal iftiinkaasaan aadaya dhuxul aynu shidanno inaan ka helno wax jidka ina tusa inaan ka helno muxuu ahaay bal isii suga nebi muuse reerkii uu meesha kaga tegey hadduuba meeshii iftiinkii tegey waa loo dhawaaqay falamaa jaa'aha nuudiya anbuurika man fi nnaari waman muxuu aha anbuurika man fi nnaari waman xawlaha wasubxaana allahi rabbi alcaalamiin yaa muusa inahu ana allahu alcasiizu alxakiim baa lagu yidhi meeshii baa lagala hadlay meeshii markuu yimid baa waxaa la yidhi ha la barakeeyo waxa dabka dhexdiisa ku jira dabka iyo hareerihiisa wixii joogaba haba barakayso waa barakaysan yihin waay allana waa nasahan yaha allaha adoommadiisa yani leh ee muxuu ahaaye ee milkiya toos baa marka lagu hadla waxa ya muusa muusow innahu ana allah cidda kula hadlaysa waa alle allaan ahay baa lagu yidhi allihii alcasiizi alxakiime sifaatka magacyadaa iyo sifaatka laha toos baa lagu sheegay marka hadalkii alluu maqlaya inii inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqimi salaata waa tii kutimi daahana kutimi sooma tanina waa suuratu namli bay ahayd midda hore ayib marka alla tabaaraka wa toos buu la hadlay markii ugu horraysay ee waxyigu ku bilaabanayeyna saasuu ugu bilowday qolyaha yani waxa weeya muxuu ahay sifadan diidan inuu alla ruux la hadli karo hadalla ka soo fuli karo cajaa'ibtay qabaan waxaa ka mid a ah, waxay yidhahdeen muuse waxa la hadlay alla ma ahayn makhluuq ilaahay geedka dhexdiisa uu ku abuuray oo iftiinka ku dhex jiray oo hadal la yidhaahdo baa kala dhexadlay leeyihi war ma cid aan alla ahayn baa waxay dhihi kartaa inanii ana allah ma dhihi karaa ma dhihi karo saas maana marka waa hadal toosa waay oo nebi muuse toos loola hadlay sidaas daraaddeed ayaa waxaa loo yaqaanaa kaliimu raxmaan baa la yidhahdaa soo muuse soo ma kaliimu raxmaan ayib kalaamka xaqiigaaba alla toos ugula hadlay tabaaraka wa tacaala ambiyada qaaruu toos ula hadlay baa marka jira minhum man kallama allah soo lama dhihin ah, ambiyada minhum man kallama allah adiga cidda toos loo hayo waa nebi muuse calayhi salaam nebigeenna muxamedo salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagana toos buu alla ula hadlay oo goormay ahayd ya israa walmicraaj ah, intii kaleo dhan malag baa loo soo dirahayoo waxyiga malag baa u keenaya laakiin habeenkii kor loo sii qaaday oo uu dhaafay wax walba oo uu gaadhay maqaadiirta xataa qalinka qoraya shanqadhiisa inuu maqlo xataa malakul jibriil waa ka soo hadhay meeduusan xataa malakul jibriil gaadhin buu nabigu gaadhay sal lay slm halkaa markuu jooga alla la hadlay tabaaraka watacala waa meesha marka shanta salaadood loo soo dhiibayo marka nabigeena sal lay slam isagana toos buu alla ula hadlay tabaaraka wa waxaa ka mid a ah aadam nebi aadam calayh salam soo ma sida qur-aanku sheegay marka saddexdaa nebiba waa la hayaa inuu si toosa alla ula hadlay tabaaraka wa ayib marka alla tabaaraka wa muusa ka maqlay min hayri waasita isagoon loo dhexaynin wa samicahu waxaa maqlay ah. qolada muctasilada ah eh, aayaddan waxay ka necab yihin ma jiro wa kallama allahu muusa takliiman alle wuxuu la hadlay muuse la hadlid takliimanta ma taqaana waa masdar sooma waa master muakid ah waxaa la yidhahdaa ficilka haddii master laga dambaysiiyo mu'akad ah majaajku meesha ka saaraa yacni xaqiiqo dhab inay tahay buu ku tusi sooma marka la hadli dhab abuu alla la hadlay wey tabaaraka wa tacaala muctasilada iyo qolyaha lafdiga daagan warshaayigu waa ra'yi jahmiye jahmi baa ma maranaya jacdi mid waa garan maaye baa wuxuu dhihi jiray haddaan heli karo qur'aanka intaan qaato dhagax mise bahalkii baan ka tirtiri lahaa aayado ay ka mid tahay wa kallama allahu muusa takliiman waan xoqi lahaa buuri saan kari karo waan qaadan lahay illan waa wax balaayo ku dhacdayoo qalbigiisu wasakhoobay waay moogta qalbigu hadduu kaa wasakoobo oo shubahaad iyo waxanay wasakheeyaan khayrkii o dhan baaba dhibsanba muctasiladu marka waxay ka mid yihiin qolada inkirtay markaasaa waxaa la yidhahdaa qiso waxaa jirta abu camr ibnu calaa axad alquraai sabca ayaa waxaa u yimid baa la yidhahdaa nin muctazili ah markaasaa waxay ka codsadeen waxaad akhridaa bay dheheen muxuu ahaay abulcalaayo abu camr bn calaayo waxaad akhridaa wa kallama allaha muusa takliiman qira'ada loo fiiri baa layidhi wa kallama allaha muusa takliiman meeshii ahayd allah la hadlay baa intay rogeenba waxay ka dheheen ka dhigeen muusa hadlayoo alla la hadlay waxaana u suurto geliyey oo sidaa shubhadaasi keeni kara leanna waxa weeyaan mafcuulka mooyaane faacilka xarakadiisu way qarsoon tahay soo ma waxaan dhihi lahaa mafcuulka ayaa qarsoon oo muusaha ah marka labaduba way ixtimaali kartaa markii la yidhaha carabiyan sidaa un u dhigmi lahayd wa kallama iyo wa allaahu muusa illa waxba iska bedeli mayn laba gooroba soo ma marka waxay yidhahdeen waxaad noo akridaa wa kallama allaaha muusaa muusaa hadlayoo alle la hadlay noo akri allahda kordhig bay dheheen godniinka iyada faacil ha dhigi markaasu wuxuu yidhi nin imaamu ahaaye hadnii qara'tuha kadalika buuri kaba soo qaad inaan sidaa akhriyo buuri famaa tasnacu biqowli illaahi jalla wacala maxaad ku samayn buuhi aayaddan kale haddayba midaa kuu socoto tan maxaad yeeli buuri walamaa jaaa muusaa limiiqaatina wa rabbuhu meelgee buuri Ah, muuse markuu u yimid ballantii loo qabtay oo wakallamahu muuse uu la hadlay rabbuhu rabbigii uu la hadlay ma dabagedin kartaa buui middan fabuhita aladii ictazala ka muctaziligii meel u dhaqaajay waa waayay fabuhita almuctaziliyu marka qur-aanku uu isfasiriyo hadday mid ka mida qur-aanka isku dayaan inay wax ka helaan ku kala diidi hadday isku dayaan inay qur-aanka leexiyaanna sida cumar ka sugan sunnadii baa diidi soo ma ah, sunnadii baa diidi oo sunnadii baa cad oo imaanaysa oo fasiraysa marka meelay maraan heli maayaan wa war markaasi muxuu ahaayey ah, waxba ka jira inay sheegsheegaan wa samicahu ee waxaa maqlay hadalka alle tabaaraka wa jibriilu jibriil baa maqlay waman cidina way maqashay adina uu u idmay lahu isaga oo min malaa'ikati alle malaa'igtiisa ka mida iyo wa rasulihi rusushiisa waxaa kaloo hadalka alla maqlay yani jibriil baa maqlay waxaa kaloo maqlay cid walboo alla uu u idmo u ogolaaday oo malaa'igta iyo rususha ka mid qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika waa laisla ogolyahay malkuljibriil calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam inuu hadalka alla toos u maqlay oo dee isagaa rususha iyo alla u dhexeeya isagaa alla hadalkiisa ka soo qaada rusushana soo gaadhsiiya marka toos buu ilahay isaga uga maqlaa tabaaraka wa tacaala wakadalika malaa'ig kalena way jirtaa malaa'igta qaar maqlana waa jira oo waxaa ka kutusaya maalan xadiidka fii saxiix muslim ku sugan min xadiidi cabdillahi bn cabbaas wuxuu yidhi laakin rabbuna tabaaraka watacaala tacaala ismuhu idaa qadaa amran sabbaxa xamalat lcarsh alla markuu arrin xukumo waxaa tasbiixsada malaa'igta carshiga xambaarsan ilaa carshiga alla malaa'ig baa hayse soo ma wa tara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi soo ma ah, marka malaa'ig baa ku wareegsan malaa'igna way haysaa carshiga malaa'igta marka xamalatul carshiga ah ayaa markaba intay hadalka maqlaan ayay tasbiixsanayaan markuu alla wax qadaro uma sabbaxa ahlu samaa aladiina yaluunahum ayagii markay tasbiixsadaan oo tasbiixda malaa'igta carshiga xambaarsanay ay isku dhacdo waxaa maqlaya samada ku xigta malaa'igta joogta ee iyaga kusoo xigta ayaguna markaasay tasbiixsanayaan ayb markay iyagu tasbiixsanayaan kadibna xatى yabluqa tasbiixu ahla hadihi اsamaai اdunya tasbiixdaasi malaa'igtu ay isu soo dhidhiibayso samadan ugu sokaysa cidda joogtay soo gaadhaysaa marka dambe tasbiix uma qaala aladiina yaluuna xamalat alcarshi lixamalat alcarshi markii ilaahay xukunkiisu dhaco oo kulli sawdku ay tasbiixda wada qaataan sawdkooduna isa soo wada gaadho ayaa marka malaa'igtii ku xigtay kuwa carshiga haya kuwii iyaga ku xigay bay su-aasha weydiinaya markaasaa waxay leeyihiin maadaa qaala rabbukum ah, xagga rabbi idinkaa naga xige rabbigiin muxuu yidhi alla muxuu xukumay ilaan shanqarh umay maqleen soo ma shanqarh bay maqlayaan ah, sawd culus oo dhacaya yay maqlayaan oo utegi doonaa kulli wada suuxayaan ah, markaas wuxuu fuzica waa utegi doonaa ayib markaasa waxay war maxaa maxaa alla xukumay maada qaala rabbukum qoladii ku xigtay baa yaa u sheegaysa waxay leeyihin qaaluu lxaq alla ah, wuxuu yidhi shay xaqa markaasay kulligood waxay dhaheen qaaluu lxaq qaaluu lxaq ah, fa waa isu sheegayaan marka marka yaa maqlaya jibriil baa maqlaya malaa'igta carshiga wadaa maqlaysa way ka soo gudbaysaa tasbiixdii malaa'igtaasi tasbiixsatay waxaa maqlaya malaa'igta kale samaawaadka kale jooga macna marka allah tabaaraka wa tacaala sawtkiisa jibriilna waa maqlay malaa'ig kalena waa maqashay rusushuna waa maqashay rusushuna waa maqashay oo rususha maqashay kuwee weye wakaan soo sheegnay soo ma nabigeenna sal lla alay slam nebi muuse iyo nebi aadam intaasiba waa maqleen وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم